وصلى الله وسلم على رسوله الامين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد waxaan soo gaarnay halka uu yihi mualifku raximah llahu tacaala baabu salaati listisqaa baabkana wuxuu ku saabsan yahay salaadii roob doonta xilligii roob la-aan ay dhacdo dadkuna abaar iyo biyo la-aan ay dareemaan ilaahay subxaana wa tacaala in lagu baryo roobdoontaas istisquhu iyo roobdoontu salaadna way noqon kartaa iska ducana way noqon kartaa ilaahay un la baryo labadabana nabigu waa sameeyey sala allahu alayh alihi wasalam marna isagoo khudbada jumcada ku jira baa loo yimid oo la yidhi dadkii roob la-aan bay xoolihii dadkii baaba-ayaan gacmuu kor u taagay oo ilaahay buu roob weydiistay marna isagoo salaad tukaday saynu arki doono baa qaylo loogu yimid oo layidhi intii meel aan madiine ka baxsan baa dadkii iyo xoolihii way baabi-een la yidhi markaasuu iyagan ilaahay u baryo o u duceeyey saynu arki doonno insha allahu tacaala waxaa kaloo furan in lagu roob doono salaadan la tukanayo ee nabigeenuna sameeyey sala allahu alayh waalihi wasalam labadaa waxaa ka baxsan waxaa jira innagu waxyaabaan dhaqamiyo caadaad u leenahay laakiin intaan garanayo aan shariicada waafaqsanayn oo lagu roog doono ciyaalkoo intii kabaha laga bixiyo meelaha qaarkood dugsiga qur-aanka dhigta looxa madaxa loo saaro inaa arsalnaa nuuxan aqriya la yidhaahdo meelaha biyuhu maraan iyo buuraha yaryarkii iyo xaafadaha iyo banaanka wareegaayay inkastoo ducada ilaahay la baryayo istikfaarta la badiyaa ducooyinka wanaagsan ay kamid tahay arki doono laakiin qaabkaa in loo sameeyaay ma sugna waxaa labadan sugnayn waxa soomaalida qaarkood ay u yaqaanaan carab caddaha neef arigo riicada beriis cadow suga la tusin iyo caano in la cuno la yidhaahdo malaha qaarkoodna lagaga daro in burdi iyo mawliid la akriyo meelana aan lagaga darin oo intii la ducducaysa la iska kala tago taa iyadana sal ma laha burdi iyo mawliidna iyadoo ilaahay roobba la weydiisanaynin akriskooda xaaraanan banaanayn munaasabad badan baana kaga hadalnay shirkiyaadka badan ee ku jira ee khatarta ah iyaga ilaahay baa loogu dhowaan oo abaarta naga qaadin la yidhaahdana waa un nooc uun si qalad ah ummadda iyo bulshadeenna ugu faafay waxaa saddexaad oo iyadoo lafteedu aan sal lahayn in qubuurta la galo oo ha lagu soo khalaaweeyo la yidhaahdo dee intii dhowr wadaad la diro oy dhowr maalmood soomaan oy geed qubuurta iyo darsooyinka loo dhisay iyo daashashka qubuuraha ku yaalla ay dhex seexdaan caawo dhan intuu jin u yimaado waan riyoodaydaa un lagu hayo maalinka dambana intii reerihii waxoogay raashin oo yacaani iyo qof walbu xeli kara lasoo qaado meeshii qubuurtayda isugu yimaadana iyadana waa qalada sax maaha ilahay salaadaha gadaashooda iyo khudbooyinka jumcada iyo awqaadda ijaabada in la baryana waa weji in salaad lagu daro baabkan ku taallana waa weji kolba meel aan garanayo axkaanleyna waan ahayn safiino ilaa minhaaj akrista abaarana wayna mari jireen weliga iyo salaad roobdoon o istisqaa maanaan tukan dadkan annaga axkaamle iyo manhaajle u ahayn wadaadda baa qubuurta maalmo ku soomi jiray waxoogay qarafe iyo raashin yar yaroo la isku dardaray oo qoysba jaqaf ku soo qaaday unbaa halkaa la isugu tegi ciyaalkana looxan unbaa madaxa loo saari mararka qaarkoodna uun carab la samaysan meelaha qaarkood soomaalida waxaan ku arkay intaa waxaa dheer nooc kaloo un dumarku waxaana iska samaystaana waa bayxaawiya xaawiya bay faadumo la yihaahdo oo iyada lafteeda lagu roob doono suwarka iyo suwarka kale lamidka ah intaba waa bidaca aan ilaahayna lagu dhawaanaynin in lagu roob doonana sharciga aan salku lahayn wey haddii aan roob doon doonayno salaadan inaan marnana waa ariiq inaan ducaysano allo ilaahay barino oo salaadaha iyo awqaada ijaabada ama si keli keliya ama si jamaaca ilaahay loo baryo la aaminsado labadaa dariiqba waa furan yihiin wuxuu ka bilaabay mualifku xukunka salaadan hiya salaada roobdoontu sunnatun waa sunnoo mu-akadatun la adkeeyey sunanimadeedana waxaa laga gartay in nabigu sala allahu alayhi wasalama ficil ahaan u sameeyey laakiin amar uunan soo aroorin haddii la is-amrana xadiidkii dimaam ibni sacraba un baa la dariishan lahaayo hal calaya hayruhaa laa ilaa an tatawaca un bay noqon lahayd ama inay sunnanimadeedu mu-akad tahay dee qaacido guud oo fuqahadeenu ay leeyihiin bay soo gelayaan salaad kasta oo sunno ah oo jamaaca guud loo jideeyaay mu-akadaadkay gashaa tana jamaaca loo jireeyay oo dadkiiba soo baxaa la yidhi oo hala yimaado oo ona waa salaam saasaa ah, macno ahaan dadka loo yidhi qowl ahaan yaan looba dhihin wayundabu lahaa waxaa sunna u ah aljamaacatu jamaaca in lagu tukado jamaaco in lagu tukadana nabigaa dadka jamaaca ku tukiyey waana halka ay ka qaadatay inay mu-akada noqoto fa idaa ajdabat ilardu dhulku hadduu abaaroobo aw inqaacat ilmiyaahu ay biyihii go-aan oo oon dadka la oomo aw qallat ama ay biyihii yaraadaan wacada alimaamu nnaasa imaamku dadka waa wacdinayaa wa amarahum bitawbati wuxuu farayaa oo aada ugu boorinayaa inay ilaahay u soo noqdaan ay dunuubta ka tawbad keenaan waasadaqati sadaqaad inay la baxaan wa musaalaxati alacdaa'i intii cod ee ishaysata muslimiinta dhexoodaa loo jeedaayay ee xurguf iyo xilifi dhex taallo inay heshiiyaan wa sawmi halaathati ayaamin iyo saddex maalmood in la soomo uma yakhrujuuna kadib way baxayaan fi raabici maalinka afraad ila saxraa'i bannaankay u baxayaan oo musallihii bay tegayaan siyaaman iyaga oo sooman fii iyaabi bidlatin dharkii lagu shaqaysanayay ee dhar xaraga ahaydna qaba halkan mualifku wuxuu ku sheegay xilliga roobdoontu ay mashruuca tahay waa xilligii biyo aan iyo abaari ay jirto hadday abaari iyo biyo aan timaado roob doon baa la aadayaa intaan salaada roobdoonka la gaarin masalada labaad ee iska hadlay waxaa weeye imaamku dadka inuu wacdiyo tawbe iyo sadaqa iyo heshiisna ugu dhawaaqo dadku waxay arrintan ku salaysan tahay masaa'il dhowra oo qur-aanka ilaahi subxaana wa tacaala uu ku qariray oo ku caddeeyey iyadoon markaa roobdoon laga hadlaynin ilaahay mar wuxuu sheegay subxaana wa tacaala tawbada loo noqdo iyo cibaadadiiyo dikrigoo la badiyo iyo ilaahay oo laga cabsadoo dunuubta la iska daayo waxay sabab u tahay in roobka iyo barwaaqadu bataan dembiga iyo macsiyada iyo mukhaalafaadka sharcigaana waxay sabab u yihiin abaaraha iyo roob iyo biyo la-aanta madaay wuxuu yihi waan low istaqaamuu cala ariiqati la asqaynaahum maa-an radaqan hadday jidka ilaahay ku toosnaan lahaayeen roob badan baan samaysiin lahayd dunidan barwaaqadeedana asaas waxaa u ah roob kaa da-aya ilahay u yihi watajcaluuna risqakum anakum tukadibuun risqiga culimadu waxay ku fasireen matarka dhulka roob haddii la waayo biyo waa la waayo biyo haddii la waayo beeri ma jirto khudradina ma jirto biyo lagu qabaystana ma laha wax la biyo raaciyana ma laha wax walba isku hor iman wax waxa lagu karsada berri ma jirto de waxaa lagu karsada haddii la waayo wax la cabana la waayo wax baari ku baxdana la waayo xoolihiina waxay ku noolaanayaan ma jiro hadda inagu waxaan hadda aragnay korontada aan nalkeeda hoos fadhinaay biyo hadday yaraadaan socon mayso biyo la-aan shaqayn mayso saas darteed baa biyaha iyo roobku waa nolosha iyo risiqa iyo barwaaqada asaaskeedii wey saa darteed ilahay risiqii dhammayd iyada roobka lagu magacaabay watajcaluuna risqakum anakum tukadibuun wa fi samaai risqukum wamaa tuucaduun saa darteed baa ilahi subxaana watacaala yihi laasqaynaahum maaan adaqan marna wuxuu sheegay macsiyo darteed baa roob iyo biyo badan loo siin waayey macsiyo darteed walow ana ahlalkitaabi walow ana ahla lquraa aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaatin min asamaai waalardi walaakin kadabuu faakadnaahum bimaa kaanuu yagsibuun mar kale inay cuquubo tahay nabigeenaa sheegay sala allahu alayhi wasalam asbaabta keenta oo macaasi ana wax ka tilmaamay mar waa sheegay oo markii quraysh uu keri waayey hanti iyo xoolo iyo taajirnimo inta isbidayna loo maara waayey nabigu waa alla baryayo wuxuu yihi allaahuma acinnii calayhim bisabcin ka sabci yuusuf ilaahu toddoba sano abaara igaga kaalmee reer qureysheed oo toddobadii nebi yuusuf aa ugu kaalmayseed ku tankiinaysa oo kaleetaa toddobadaas oo kale ilaahu quraysh igu sallim marna wuu sheegay oo xadiidka ibni cumar ibni cabbaasiya laga wariyey bu wuxuu ku yihi wamaa manacuu zakaata amwaalihim mar mar waay riwaaya ibni cumar waxay banu malaynayaa hamsun bihamsin shan shan baa keenta riwaayada ibni cabbaasna waxay ahayd yaa macshara lmuhaajiriin hamsun ida btuliitum bihina waacuudu billaahi an tudrikuhuna shan haddii laydinku imtixaano ilaahay baan idinka magangelinayaa inaad gaartaane shantii waxaa kamid ahayd haddii zakada la bixin waayo ilaa municu lqatra roobkaa laga reebaa walowla albahaa'imu lam yuntaru xoolaha haduusan ilaahay u naxayninna dhibic biyaa lama siiyeen intaasoo dhan markaa ogaato waxaa kaloo qur-aanku inoo sheegay dunuubti iyo macaasiduna mar haddii la meel dhigay roob la-aantay u sabab tahay qaarna ha laga magacaabay si guudna ha loo camimo cibaadada iyo daacada iyo toosnaantuna roob iyo barwaaqo batay ay u tahay sabab si gaara ah waxaa loo magacaabay bini-aadan waa dembi badan yahaye tawbada iyo istikfaartu inay tahay aasaaska koobaada ilaahay dadka roobka ku siiyo laba labo kitaabka iyo sunnaduba waa sheegeen amaa qur-aanka ilaahay baa calaa lisaani nuuxin ku yidhi faqultu istaqfiruu rabbakum inahu kaana afaara tawbad keenoo dambi dhaaf weydiista maxaad helaysaa marka yursil isamaa calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabaniina wayajcal lakum janaatin wayajcal lakum anhaara sidoo kaleana fii suurati huud qisadii nebi huud lagu sheegay calayhi salaam sunnada nabigana salaata rodontaa ka arki doonaaye wuxuu aada u badinayay istikfaariyo ilaahay inuu weydiistay ahayd dembi dhaaf intaa marka laysku ururiyo waxay nusuustaa inoo faa'iidaysay hal macno cumuuman dadkii in loo baahan yahay tawba in loo baahan yahay istikfaar in loo baahan yahay cibaadaad iyo taacaad in la sameeyo in loo baahan yahay ilaahay in loo soo laabto dunuubta iyo macaasida la iska daayo intaa cumuuman baynu uga faa'iidaysanay nabigoo si gaara u amray roobdoon baan aadaynaayo saa yeelana maynaan maarag anugu sidaasaa laakiin salafkii laga soo guuriyey alimaam cabdirazaaq ibn xamaam isancaani fii musanafihi wuxuu ku wariyey bisanadin saxiix inta meeshan lagu sheegay wax shabaha oo ah xilli abaari ay dhacday khilaafadiisiina ahaa ayuu waraaqo qoray gobolladii iyo umaradii joogay buu wareegto soo saaray uu ku amraya inay wax sameeyaan wareegtadaas mid baan ka soo qaadanaynaayo wuxuu u diriyey nin la yihahda maymuun ibni mahraan taib cabdirazaaq sanadka saxiixa uu ku warinayo wuxuu leeyihi maymuun ibni mahraanow inii katabtu ilaa ahli lamsaari an yakrujuu yawma kada min shahri kada liyastasqu dadkao dhan waxaan amar ku bixiyey maalinta inta heblaan oo bil heble kamida bisha heblaan intaa markay tahay dhammaan roobtoon banaanada in loo baxo baan amray waman istaaaca an yasuuma wayatasaddaqa falyafcal qofkii soon iyo sadaqo kari kara ha sameeyo fa ina allaha yaquulu qad aflaxa man tazakkaa wadakara sma rabbihi fasallaa waquluu kamaa qaala abuukum su yihi dhaha ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقولوا كما قال نوح إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وقولوا كما قال موسى إني ظلمت نفسي فاغفر إني ظلمت نفسي بنفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم waquluu kamaa qaala yunus laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiin qisadaas baa waxyaabahan asaas u ah cumuumkeeduna wuxuu ahaa cibaadaadka iyo daacaadka sida sadaqada iyo soomka iyo tawbada in la badiyo macaasidana la daayo oo ay kow ku tahay qadiicada muslimiinta dhexdooda waa un calaa sabiili mihaal saa darteed cumuuman daacadiina in la isfaro macaasidiina la iska reebo ninkii dadka u wacdiyo dee cumuumaadkaa nusuustuna waa ku kutusay salafkiina qaar waa sameeyeen halkaasaa la cuskinayaa oo la daliishanayaa maalinka afraada soo baxaan saddexda maalmood fuqahadeennu waxay leeyihiin dhow arrimood sadaqada iyo musaalaxatu alacdaayi iyo sawm qaybo badan oo ka mid a ah. iyo tawbadii ducada la aqbalay raad ku leeyihiin oo soonka soo nabigu ma dhihin markuu lahaa saddex dacwadooda ilaahay allabarigooda ma diido asaa'imu xiina yuftiru wey qofka sooman lama diida dacwadiisa marka soomkiisaasaanu amarnay saddex maxaad uga dhigteen bay yihaah la yihi waxay yihaahdeen aqalu jamci weeyo in la badiyo baniinta meeshii ugu yarayd weeye cibaadada mar kastaoo la badiyana khayr baa la gaaraa laakiin wax daliil oo khaas fii khusuusi sawm iyo roobdoontu xiriir bay gaar ay leeyihiina ah. ma garanayo cumumka cibaadaadka taacaadka maacane kadib banaanka in loo baxoo lagu tukadaayey nabigaa laga soo guuriyey sala allahu alayhi wasalam kharaja ila lmusallaa fastasqa banaanka lagu tukan jiru aada ku roob doonay nabigu sala allahu alay alih wasalam inahaas marka la sameeyo qaabka labisku mas'alada kale ka hadlay fii hiyaabi bidlatin marka ciidda iyo halkan roobdoontu farqiga udhaxeeya wey ciidda waxaa la yidhi dhar quruxsan iyo xaragaha lagu soo baxo tanna waxaa la yihi dharka rafta ee shaqada ee lagu xamaasho guryahana lagaga shaqeeya ha lagu soo baxo maqaamku wuxuu yahay maqaam ilaahay la hortegayo oo la isu dulaynayo oo baahi la muujinayo oo in isaga rabbi subxaana watacaala keliya isagu wax bixiyo isagana maanta lahuus joogo la weydiisanaya lagu qirayo wey nabigaana taa calayhi salaatu wasalaam hadyigiisa ka sugan tahay ibn cabaasba waxaa la weydiiyey salaada roobdoonta markaasuu nabigu wuxuu leya kharaja mutawaadican mutabadilan mutakhashican mutadarican xataa ata lmusala nabigu gurigiisa wuxuu ka soo baxoos meeshii roobdoonta uu soo aaday isagoo dharkii uu ku shaqaynayay qabee sidee ciidda soo qurxinin isagoo khushuuc iyo iyo khuduuc badan ka muuqato qof qalbigiisana xasuxsuusan qofaad aada wax uga rabtana sawma arag qofka tuugsanayaaye markuu qof wax ka doonayo sidii baahidiibuu taagnidiisa sidii qof baahan buu istaagaa gacmihiisana sidii qof baahan buu u hoorsadaa hadalkiisa iyo ereygiisana sidii qof baahan buu u hadlaa isagoo si kale u hadli karaa wuxuu doonayaa qofkan inuu usoo dabco oo xoogay ka yarnaxo ilaahayna subxaana watacaala isagoo xaalkaaga og marar badan inaad baahida muujiso buu ducada ku aqbalaa saa darteed buu nabigu sidaa ku baxay sala allahu alayh wasalam halka ciidaha iyo jumcada dharka ugu wanaagsan oo heli kara uu xihan jiray tan maanu samayn wayakruju waxaa bixi gayru dawaati lhay-ati tan hay-ada iyo soo jiidasha lahayn oo min annisaai dumarka kamid oo dhan way bixi waynu soo marnay qaacidadooda oo inay daciifo tahay marar badan baynu soo marnay walbahaa'imu xoolahana waa lasoo waa la keeni washuyuuqu duqayda ragga waayeelka iyo walcajaa-isu haweenka waaweyn iyo walatfaalu caruurta wasikaaru kuwa yaryarkaa iyo wasulaxaau dadka wanwanaagsan wa aqaaribu rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam nabiga qaraabadiisi iyo alubeytkiisiina waa la keeni oo magaalada wixii ka jooga soo baxaa la dhihi wayustasqawna bihim ilaahay baana roobdoon lagaga weydiisan laba labadaba qaabba intaasoo dhan waa loogu weydiisanayaayo mar xuduurkan iyo isu soo baxan iyo ilaahi subxaana watacaala banaankan in la baryo in loogu soo wada baxay dadkii oo dhanna ay ka wada qayb galeen dacfi iyo baahiba ilaahay loo bandhiganayaa ilaahayna waxaa laga baryayaa sidan inuu uga bedelo oo isaga keliya uu bedeli karo iqraarka saasoo kaleetaana asalka tawxiidka weeye in ilaahay awoodda isagu leeyahay wax walbana isaga maamulo wax kaloo wax kastoo waayihii hore luuqluuqa iyo jidadgooyada dadka u taagnaana maanta halkaa markay gaartay ay waxba tari waayeen isaga uun khayrkiisa la rajaynayaay iqraarka waa tawxiidka waa asaaskii towbada waa saaskii qiraarka addoon inaad tahay laleeyahay taas way ka qayb gelayaan talabaadii dadka khayr kale khayrkale iyo dadka wanaagsan iyo bahaa iyo xooluhu waa intaas ay carruurta aararkeen dembiga gelin waa inta sababtoodba ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommada ugu naxariiso oo waxaynu soo marray cibaado iyo daacana waa waxa ilaahay roobka ku siiyo waxaa laga dugsanayaa dadka sulaxada ee wan wanaagsan ina waaba tii xadiidku sheego walowla bahaa'imu lam yumtaru haddayna xoolaha ahaynna la roobba lama siiyano xoolaheda waa cajabo dembi ma laha caruurtuna xoolaha dembi la-aanta kala mid bay yihiin intaasoon dembina rabbi ka gelin qaarkoodna cibaadadiisii iyo ku dadaalay khalqigiisii oo biyaha u baahan iyo roobka baa lagu dabagabanayaa goobta marka la yimaadana la iska horumarinayaa walilaahi masalu aclaa idinkuba waa taqaanaano markaad meel wax ka rabtaan ciddii warkeeda laga maqli ama eed utun aan qabin baa ilga loo dirsaday oo la iska hormariyaa iyagaana lagu dabagabadaa hadda rabbi baa la baryayaa erge iyo codsi baa la hor dhiganayaa intii suubanay iyo intuu u naxariisanayeen dembi ka gelin baa la iska hormarinayaa ama aqaaribu rasuuli sal slam iyagana waa kamid waa ka hadli doonaaye si labaadna istisqaha waa loogu samayn allabarigooda xooluhu markay baahan yihiin iyo naflaydu way allabaridaa ilaahayna roob bay weydiisataa wayna wada caabudaa rabbigeedo ilaahay oba qur-aankiisa ku sheegay wain minkum min shayin ilaa yusabixu bixamdi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum inagun baan fahmayn sulaxadii iyo aqaalibu rasuulilaahina ducadooda nooba duceeya oo ilaahay noo barya noocaad anwaacda tawasulka bannaan weeye ilan tawasulka bannaan waxaa weeye qof aada khayr iyo salaax ku malaynayso inaad iyo khayr iyo wanaag loo filayo inaad tiraada ilaahay sidiisaba dadku say u kala khayr badan yihiin buu inta badan ducadooda u kala hor aqbalaa aqbalkuna ugu kala dhow yihiin walidaalika qofka ilaahay subxaana watacaala cibaadadiisa taacadiisa laazima dunuubtiiyo macaasidana ka fogaada istijaabada dacwada waa uga dhow yahay dadka kale haddaba dadkaa noo duceeyey in la yidhaahdo waa sababtii saxaabadu nabiga intay u yimaadaan noo duce ilaahay noo bari ay u dhihi jireen aqaaribta rasuulkana waxaa laga dhaxlay cumar iyo radia allahu canhum ardaahum xilliga markuu nabigu dhintay kadib calayhi salaatu wasalaam xilligii cumar bay sanad aada abaar aada xun baa dhacday banaanka loo soo baxay nabiga adeerkii cabaas uu soo kaxeeyey wuxuu yihi cabaas ow nabigii waa dhintay sal ly slam adigun baa dad ugu xigo adeerkii ah adigana waa ku ixtiraami jiray markuu noolaa isagaan ilaahay noo bari dhihi jirnay adiga kaalay maanta ilaahay noo bari marka qaaribu rasul sal slam haddii ay dad wanaagsan noqdaan masiihiya fadli dheeraadana waa leeyihiin quluubta muslimiinta ana makaano iyo boos weyn bay ku leeyihiin walidaalika makaanada iyo qiimahay quluubta muslimiinta ku leeyihiin markii la bartay bay ardaallo badan oon ahayna intay hagoogteen o shaatigooda xirteen ba umaynan xiranin inay isku shabahaan salaax iyo khayrkii agaane dadka inay ku baadaan ay ku boobaan ama waxoogay ay ku tuugsadaan bay camal ka dhigteen ninkaasi wuxuu ka duulayaa dadka aqaaribka ah, rasuulka sal slam iyo aalubeytkiisii dadkaa jecel dadkana way u dabacsan yihiin dadkaas marka aalubeyta rasuul sal slam makaano badan bay leeyihiin ilaahina subxaana watacaala waxaa looga rajeeyaa kuwooda saalixiinta ah laba sharaf inay yeesheen sharafu eh, qurbat ee nabigu u dhow yihiin iyo sharafu salaax oo cibaadaiyo lagama hadlayo mid aalubeyt sheeganayo faasiq oo faajira oo laga yaabo inuusan salaad tukanin xaaraan iyo xalaal ayn u kala socnayn shaydaanna ah lagama hadlayo waxaa laga hadlayaa dad ahlubeyti beyti rasuulilaahiya oo dad ahlulkhayri wasalaaxia baa laga hadlaya kuwaa si gaar ah baa ilaahay inay ku baryaan dadka iyo keenitaankooda looga shaqaynaya wayadkuru wuxuu sheegayaa kullun qof kastaba fii nafsii naftiisa waxuu xasuusinayaa saalixa camalihi camal wanaagsan oo ilaahay dadkii u sameeyey wayastashficu bihi ilaahay buu kaga erga aqbalo ka dalbayaa waa qisadii saddexdii oo kaleeta weeyo macnaheedu mas'aladan roobdoontu kurbaa lagu jiraa kurbadan ilaahay wuxuu ku faydaa inaad ku barida nooc labaad oo tawasulkaa weeyo bilcamali asaalixi ilaahay markaad baryayso kurba ku haysata inuu kaa qaadana aad doonayso waxyaabaha ilaahay lagu barya waxaa ka mid a inaad dib taariikhdaadii u akrido ood ka soo daydeedaa camal weyn oo wanaagsan ood ilaahay dartii u samaysay ood markaa tidhahda ilaahay camalkaa dartaa baan u sameeyey ilaahay amal rabbigii amalkaa dartii aan u sameeyo ilaahu kurbadan iyo dhibaatada naga qaad waa saddexdii godka galay habeenka kadibna dhagaxuu kusoo dumey iridda ka xiday ee la war maanta meesha cagaf jiidana ma laha soo soo gurmado dhagaxa isugu tagana ma jireen godkaan ku jirnana cidlaan joognaayo ciidinamo oga rabbi baa faydi karee nin walba waxaad u camalkaad u raja badanta ilahay dartii u samaysay ilaahay ku bari ninba marbaryo ilaahay dhagaxintuu ka riixay dariiqi ay ka soo baxeen tiiba waa leen waxaa min inay kurbooyinka tahay baa sidaa loo leeyahay wain kharaja hadday soo baxaan ahlu dimmati gaaladii muslimiinta na noolay hadday soo baxaan oy dhahaan annaga laftayadu biyana waa u baahan nahay abaartuna waana dhibtay meeshaad ku allabaryaysaan waa tegaynaa lam yumnacuu loo diidi maayo lam yumnacuu loo diidi maayo oo goobta hadday yimaadaan ilaahay lagu baryayo laakin laa yakhtaliuuna binaa hase ahaateyna dhexgeli maayaane dhinax ah nagu istaagaan waayo saf baan u istaagaynaa salaadna waan tukanaynaa haddii hadday nagu dhex jiraan safka salaadna ka asixi mayso saa darteed nimaan salaadba ka asaxayni safka inuu naa googooyana ma aha nimanka kan baa aqoonna de xaggee lagu sujuudi hadduu sababkii meesha dhexdooda farfadhiisa geesaan nooga baxaan waaye mas'aladuna masale iyaga khaas ku ah ma ahane xataa haweenkii ciidda waa kaan idhi caadada qabay iyo kuwii umushaha en salaad tukanayni waa la keeni markii salaada la tukanayana fayactazilna almusalla meesha lagu tukanaya dhinac uga baxayaan wey haddaba iyaguna hadday yimaadaan oo dhinac ka fadhiistaan waa waa la ogol yahay goobta hay iska yimaadaan mushkilaad ma laha wahiya salaada roobdoontu ragcataani waa laba ragcadoodoo kal ciidi sida ciiddii lamid ah sida ciiddii baa laba ragcadood loo tukanayaa ragcadda horena wuxuu ku leeyahay toddoba takbiirood weeye ragcadda labaadna toddoba takbiirood weeye jahrigii salaadiina waa lala jahri oo maxaad saa u tidhaahdeen waa salaad sunnaa oo jamaaco loo jideeyey munaasabadna ku timid sida ciidda bay yidhahdeen saa darteed aan ciidda haleeshinaynaa riwaayaadka qaarkoodna xadiidta waxaa ku soo arooray nabigu calayhi salaatu wasalaam inay yidhaahdeen roob doontiisa markay ka hadlahayeen fasallaa rakcatayni kamaa yusalli lciida sida ciidda u tukanayo hase ahaatee shaaficiyadu waxay yidhaahdeen ciiddii takbiir baa lagu dari jiray munaasabada roobdoontana qur-aanku wuxuu sheegay inay istikfaarta xiriir la leedahay oo faqultu istakfiruu iyo aayaadka lamidka ahaa saa darteed istikfaar baa lagu bedelayaa takbiirtii oo meeshii takbiirti kulli takbiiratin astakfirullah baa la gelinaya ama astakfirullah alcadiim baa la gelinayaa bay yidhahdeen laakiin wax si cad oo sariixa istikfaartaa salaada lagu dara u yidhi maanan arag oo muctamada oo la codsan karo uma yaktubu waa khudbaynayaa kadib salaada khudbatayni laba khudboo kan ciidi lamid ah oo dhexdeeda la fadhiisanaya buuli mas'aladan laba mas'alaa khudbadan la xidhiirta ereygii kan ciidi ahaa wuxuu keenay khudbada istisquhu khud buu leeyahay laba mas'alaa haddaba inagala xidhiirta waa imisa muxuu ku yihi khudbatayni goormay noqon bacda salaati uma yaktubu buu yihi labada mas'aladana haddii adilada lagu noqdo daciifo wey culimana iskuma raacin oo culimo badan oo muslimiinta ah baa waxay qabaan e, roobdoontu hal khudba inay tahay dhammaan axaadiidta sheegtayna roobdoonta hal khudbay sheegeen bal ibnu cabaas iyo dad lamida way inkireen in laba khudba ay noqoto nabiguna wuxuuna yihi ibnu cabaas markuu ka hadlayay falam yakub khubatakum haadihi khudbooyinkan ciidda khudbaysaan oo kale nabigu ma khudbayn sala allahu alayh ali wasalam amaa maqaamkeeda axaadiista asaxday dhammaan khudbadaa horeysa salaaduna way dambaysaa marka madabka shaaficiyada culimo kalaa la ee khudbadaa dambaysaa daliil ahaan marka la eego waa daciif oo xadiid iyo asartoona intaa arkay waxaa ku soo arooray boqol kiiba sagaal iyo sagaashan axaadiidta waxba kama asixin aaaartana boqolkiiba inta badan ma asixin sidaa darteed waxaan leenahay xadiidkii cabdillaahi ibni zayd iyo ibni cabbaas iyo caaisha iyo keyrkoodba waxay tilmaamayaan khudba iyo salaada khudbada horeysa halka hal mas'ala igala sii jirta weliyo khudbadu maxay noqonaysaa see loo khudbaynayaa khudbada ciise ciidda iyo tajumcadu jumcadu waa wacdi iyo roobdo iyo dayax eh, qorax madoobaadka laakiin khudbadani inta nabiga ka sugan sala allahu calayhi wasalam khudbo waxaa loogu magacaabay salaada horteedunbay bay waxoogay dhacdo waxoogay la mashquulsanaa intaan la geline qaabka khudbooyinkan oo kaleeta maaha waana sida ibn cabbaas uu tilmaamayey falam yakhtub ka khubatikum haadihi khudbo la hadlayo oo la iswacdinaya maaha waa la istaagayaa khudbadu badankeedu waa istikfaar iyo duco wey ilaahay dambi dhaaf la weydiisto in la ducaysto oo la allabaryo kadibna go-a la wareejiyo intii qiblada loo jeedsado kadibna laba raacdo salaada la tukado wey qiraada lala jahrayo haddaba khudbaday roobdoontu waa istikfaar iyo duco weeye intaa wey inta nabigu samiy sal alay wasalam culimadeennuna markay maahiyada iyo kayfiyada khudbada faahfaahinayaan ay tilmaamaan kolba kutub gaara ah laga qoray masalada la yihahda salaadan roobdoonta iyo aqwaasha culum xadilla kusoo arooray culamada qaar baa kutub gaar u madax banaan ka qortay raxmat ullaahi calayhim jamiican afar sanadal oo halkana wixii kutub gaar looga qoray dee kuma soo wada ururin karno kadib wuxuu yihi ilaa anahu ninka tuk khaiibkii ninka tukanayahay khudb khaiibkii waxa istigfaarta lagu bedelayaa salaada maaha taa khaabay ahayd salaada takbiirtii toddobada iyo shantaa loo daynayaa shaaficiyada khudbada laakiin waxaa nidi iyadana soo maray waxay dhaheen khudbada ciidana takbiir baa lagu darayaa soo ma ahayn sagaal iyo toddoba kale ah ti ilaa anahu yaftataxihumaa khudbooyinka wuxuu ku furfuraa bilistifaari istifaar badala takbiiri takbiirtii wuxuu ku bedelayaa istifaar wastaqfiruu rabbakum inahu kaana afaara baa loo daliishanayaa wayuksiru fiihimaa labada khudba wuxuu ku badin min alistifaar ilaahay dambi dhaaf inuu weydiisto wasalaati cala nabiyi uu ku saliya sal ly slam waducaai ilaahay inuu baryo roob inuu siiyo abaartana ka qaado sidanase ka fiican ugu bedelo taasu ilaahay ducadiisa aada loogu badinayaa wuxuu kaloo badin wamin istakfiruu rabbakum inahu kaana gafaara taasaa nooc khudbaa soo gasho dadkiibaa la amrayaa istikfaar iyo towbaana la amrayaa ilaahay dambi dhaaf weydiista istakfiruu rabbakum iyo aayaadkaasaa la xasuusinayaa sidana waa sidii nabigu yeelay calayhi salaatu wasalaam wayastakbiru qiblata qibladu u jeedsanayaa fii asnaai khubati aaniyati khudbada labaad dhexdeeda ama halkii khudbada dhexdeeda qaybta dambe wuxuu u jeedsanayaa xagga qiblada wa yuxawilu ridaahu go-ana waa wareejinayaa gu-iisa waa wareejinayaa wayafcalu nnaasu dadkuna way samaynayaan kadalika sidoo kaleeto waxaa nabigeena ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu dadkii roodoon tago fastaqbala qiblata waqallaba ridaahu guyisiina wuu wareejiyey riwaayadka qaarkood waxawala ridaahu gu-isiina waa wareejiyey riwaayaadka tafaasiisha go-a sida loo wareejinaya marka lagu noqdo laba tilmaamood bay bixiyeen walow labada tilmaamood mid kamida sixadeeda la ysku haysto in dhinacii midigi uu bidix maro dhinacii bidixna midig uu maro waa tilmaanta koobaad in dhinacii kore kor jiray hoos maro dhinacii hoosana uu kor maro labadaa sifo oo dahran libaطnin dahran dhabarkii kore baa libaطnin gudaha la mariyey waa صifa alyman calى اaysar wاlaysar cala اayman in kii midigta ahaa bidix la geeyo kii bidixda ahaana midig la geeyana waa صifo labaad kadib culimmadeenu waxay isku qabteen ma laba sifoo midkii la raba la samaynba qaar halkaasay mareen qolo waxay yidhaahdeen labadaa mid un samee ama kor iyo hoos bedel ama midig iyo bidixu kala bedel waa laba sifo qaarna waxay yidhaahdeen maya isku dam intaba oo hal mar waxaad samaysaa in korna hoos noqoto hoosna kor noqoto isla markaana midigna bidix marto bidixna midig marto ani ducaadeeda waa khafiife koo yar adag haddaad isiisaan waa idin tusayaa labadaba da maro keentaan idinkara wareegi karta haddii kale intay isku dhegto baa maanta kala fujin waayo qoliya xafiisku hadday mara adag iyo keenaan waa idin tusayaan labada sifaba waa sifa waaxidaan ka dhignaa mise laba kala sifo tanna mar samee tanna mar samee aan ka dhignaa bay fuqahadeena isku isku khilaafeen fuqahada muslimiinta hadba kii mid haddaad samaysana dhib ma laha haddaad labaduba intay asaxaan isku dartana dhib ma laha dadkii dhannaa wax adag tama laga waayo taa waa kafiif taa isku dhigi Ah, salligan karaa ku fiicanba ah, markii sidan la yihaahdo waxaa laga soo qaadayaa qofku inuu marada sidan u qabo dhinacan kore waxaan rabaa hoos inaan mariyo dhinaca hoosana uu kor maro waxaa kaloon rabaa midigta inaan bidix mariyo bidixna aan midig mariyo haddii intaan marada saa isaga qaado iyadoo sideed waan dhihi karaa oo wareejintayda kor iyo hoos keliya waan ka dhigi karaa markaan kor u qaado inaan saa u kala wareejiyana waa samayn karaa laakiin haddaan raba inaan isku daro labadiiba see yeelayaa waxay yidhaahdeen inay wada arki weydaan bankayaa waxay yidhaahdeen labada daraf kana gacantana lagu qabtaa bidixda ah kana gacanta midigtaa lagu qabtaa labadaa daraf baa taa u qaban kadib saasaa u kala wareejin saasay noqonaysaa taydiiba ku dhirtay soo maaragtaa kor iyo hoosii saasay isu bedeli midigtiida bidixday mari daraf kaana gacantaa ku qabo kaana gacantaa ku qabo kadib saa u kala wareeji waa koosina u gashay inuu baahato marka sacuubada intaa la eg dadku ma wada kari karaane labada khiyaar midba kii qof qofkaniba ha iska qaato sidaa unbaa ufudud baan u malaynaya in la qaato calaa kulli xaal labadaas sifo bay sheegaan markay leeyihiin wayuxawilu idaahu go u kala wareejinayaa wayafcalu nnaasu kadalika dadkuna sidaasay samaynayaan wayubaaliqu waa ku xeel dheeraanayaa fi ducaai allabariga siran hoos iyo wajahran korba adoo hoos u akrisanaya oo leh udcu rabbakum tabarucan wakiif khufyatan khushuuc iyo si qarsoon ilaahay u barya saxaabaduna nabiga waxay ka wariyeen sala allahu alayh ali wasalam inuu gacmaha kor u taagoo baryey ducooyinkiisiina qayb bay soo guuriyeen haddii uusan kor u akriyin ducadaa lama soo guurin karanoo lama maqleen sala allahu alayh waalih wasalam marka kor iyo hoosba ha loo akriyo gacmahana kor baad u taagi oo markii xilligaas aad ducaysanayso waa xilligaas gacmaha sida ugu dheer loo taago yaa anas ibnu maalik uu leeyahay nabigu gacmuhu kor u qaaday ilaa kilkilihiisa la arkay buu gacmaha kor u qaaday hase ahaatee ducada roobdoontu ducooyin kale gacmaha kor loo qaaday waxbay kaga duwan tahay ducooyinku waa laba qaybood laakiin roob doonta ka bilowna marka la roob doonayo calaa casha kor looma taago calaa casha sidanaa la yidhaahdaa kadib laba tafsiir bay siiyaanta culimadu qolo waxay yidhaahdeen kor waxbaad ka sugaysaa waa roob waxaad saadaalinaysaa roob ilaahay buu soo daayo ay samadu sax usoo hoortaan la saadaalinayaa qolana waxay yidhahdeen maya qaacidada ducadu waa laba qaybood sideedaba haddaad ilaahay inuu wax ku siiyo doonaysana qof waxaa la siinayaa gacmuhu hoorsadaayo calacalaha kor u taagi haddii aad doonaysa ilaahay inuu balaayo kaa qaadana sida ru-abaartii oo kaleeto weeye gacmahaad sidaa dhihi oo hadda xanuun iyo jiro iyo cudurro iyo cabsi iyo ilahay naga qaado haddaan rabno waxay yidhaahdeen qaacida fuqada shaaficiyana saasay qabaan imaamu nawowi saasay rajaxayaan ducadan waa ducaau rafci lbalaa'i bay yidhaahdeen bale ilahay inu kaa qaado wax gacmaha in lagugu shuba ma rabtide wax in lagaa qaadaad rabtaa haddii wax lagaa qaadaya waxay dhaheen roobdoonti kowle kullu rafcin lilbalaa'i cudurra dheh abaara dheh gaajo kala dheh colaad dheh wax kastood rabteen balaa ilaahay inuu kaa qaado gacmaha saasaa la dhihi bay yidhaahdeen wax kastoo rabta ilaahay inuu ku siiyana gacmaha saasaad u hoorsan bay yidhahdeen kolba waxaa sugan nabigeena calayhi salaatu wasalaam riwaayada muslim xadiidka anas bin malik ka warinayo fa ashaara bidahri kafayhi ila samaa'i calaacalihiisa dhinacan dhabarka abuu xagga cirka xijiyey goyii la bedelayeyna waxay yidhahdeen waa tafaa'ul iyo saadaal wanaagsan ilaahay xaaladan ku jirnay inuu inoo bedelo saan baa u bedelay ah fain hadday tukadaan roobdoontii walam yusqaw aan roob la siinin acaaduhaa way ku celinayaan mar laba baa roobdoonta lagu celinayaa waa duciya allabari wixii loo allabaryayena weli lama gaarin ducadii allabariga la baryayna laba sababood labadaba inaadan ijaabadeedii u helin waa laga yaabaa laba qaab bay sheegeen nusuusta mar nabig xadiis wuxuu ku sheegay ducadu saddex inay tahay markaad ilaahay baydo in lagu siiyo waxaad rabtay iyo maalinkaaga kaaga daran oo aakhira oo uga baahan tahay in lagu dibdhigo iyo markaas waa wada taqaanaa reer iyo balaayo kugu soo socotayba in lagaaga celiyo balaayo kugu soo socotay tan bal adu ogeyde tukaloo balaayo kugu soo socotay in lagaaga xisaabo mid labaadna nabigu wuu ku daray kala cala sifada intaan ahaynna waa sheegay oo aan ahayn intaa midna in laga aqbalo durbana aan lagu siin lagugu soo yardaahiyana way dhacdaa oo nabig ala slam wuxuu sheegay ilaahay addoonkiisa markuu tabaruca iyo tadallulka u baryayaa muujinayo aada buu u jecel yahay si uu in badan ugu celceliyo codkiisa iyo baryadiisa u maqlo inuu xoogay laga yar xajiya way dhacdaa taas nabiga ka suganta ala salaam walidaalika nabigu wuxuu yihi yustajaabu liaxadikum yaa dhamaystira xadiika maalo adeer maxaad alabiyay asway qofku inta maquusan oo uu yidhaahdo waan beriye waan beriyey dee lagama aqbalin dadka qaarkii intuu isxoogay wuxuusan hayn ismoodo uu awliye awliye ismoodo oo waxoogay uu barbaryo oo ducadii ajiibkeeda durbo uu arki waayo isagoo ilaahay u caraysan maaragtay weli intaasaan u baryaynaa muxuunu aqbali lahaye de in laga aqbalay inaadan mudnayn saad isu xanaajinaysaa tusaysa oo maxbaad ku lahayd oo ilaahay aada u iibatay maadaa dayn ku adduunyadan isagaa iskale roobkana isagaa iskale awoodiisana isagaa iskale hadduu ku sii waayey wuxuu kuu sii waayeyba wili si fiican ismaada dhiibine wili xinin dirir baaba kugu jire baalaaba si fiican isu dhiibin marka dhowr dhowr jeer baan arki nin leh aniga warkaas maxaa laiga aqbali laaya maxay dambiga gaarkaa gala kuwa waxaa ku dheereen ilaa ninety eight kii bay ilaa australia new sanada ku socoto inaad gaaloobi doontaan umalayd maquul haddaba ad ilaahay la tirsanayso oo xinidirba kugu jiroo dagaalamayso meesha dariiqa lagu gaaloobi jir ad ku socotaa niyo joog baan ku waxaad u haysataa inaad xuquuq ku leedahay oo way gardarra inuu kaa aqbali waayo qaabka adad u fikirayso qaab khatara weya joog wainta hadday diyaar garoobaan fadoma isu soo diyaariyeen oo fasuquu roob baa la siiyey markay soo baxeen ba salaam iyagoon gaarin buu roobkii waaqa yiri qabla salaati salaada ka hor sallow shukran bay tukanayaan ilahay iyagoo u shukrinayeen bay tukanayaan ilaahay nicam hadduu ku siiyo in la sujuudo waynu soo marnay fii madhabi qawaacid shaaficiyana sujuudu ka salaati oo xataa tahaaradii istiqbaalka iyo takbiirtiiy waa kay shartin jireen haddiiba sujuuddii ay soo aroortay salaadna way soo aroortay bay ka dhigan tahay calaa qaacidatihim wasaalu ziyaadati ilaahay inuu khayrkaa usii badiyana weydiiy way weydiisanayaan cumuumkii aayaddiina lain shakartum laaziidanakum baan halkaa ka yar weheshanayna iyadana ka socda wayundabu liahli lkhisbi dadka barwaaqada ku jira waxaa sunna u ah an yadcuu ilaah inay u baryaan liahli ljadbi dadka abaaraha ku jira kalfa salawaati salaadaha gadaashooda salaadaha gadaashooda ilaahay inay u baryaan baa wanaagsan waxaa sunanka lagu wariyey xadiid jaabir sheekh naasirna uu leeyahay saxiixun calaa sharti muslim laakiin xaakim isagu leeyahay calaa sharti shaykheyn weeye nabiga calayh salaatu wasalaam maalin maalmaha kamida ah, isagoo intuu salaa tukaday fadhiya baa qayladhaan u timid jaaat lahu bawaki dad oyayoo qaylo dhaaminayaa u yimid oo laleeyahay dadkii hebel iyo meel heblo meelihii ahaa abaar baa baabax ka dhigtay markaasuu nabigu fadhigii uu fadhiyay salaada gadaasheeda ahaa buu ugu duceeyey ou yihi allahuma asqinaa kaysan mugiisan marii'an mariican gayra daarin caajilan gayra aajil ilaahu roobna sii mugiisan noo gargaara mariican oo daaq bixiyo biyo quudad ahayn roob biyo quudad la yidhaahdaa jira dadna waxaa ka soo gaaray iyagoo yidhaahda dayrtii biyo quudadkii roob da-ayoon waxba soo dhalinaynin waa unti ninkii laga sheegi jiray iyuu ahaa ma doodaan buu ahaa jacburkiisi roob magaalo ka horeeyta idin jire laamigu ku rasan roob waxaa xilyada qaarkood laiga sheekeeyey anigu ma arag kutubna waa ka akriyay dad joogeyna waa arkay sanad dhan oo roob intuu da-ayo dhulkii waxba kama soo baxaya de roobka ujeedadu ma roobkay ahay keligii mise waxa soo baxaya uu soo saaraya ahay ilaahu roob daaq iyo beer iyo wax walbaba bixiya ilaahu masii wey mari-anna waxaa weeye si nabada ah lagu daaqa wey oo lagu dheersado roobkuba intuu yimaado wuxuu dhaliyeyba xoolihii markay cunaan hadday ku sumoobaan musiibo weeye kalayadana hayra daarin aan imin dadka oo roobkan beryaynaba intuu yimaado duufaan isu bedelo dad iyo dunyaba gab hadduu ka siiyo waa tii buusiri hamsiyadiisa uu ku tilmaami jire u lahaa warakaaun yudil anaama halaa-un barwaaqa dadkii dhintay halaa-un ka halaa-in waxay la tahay abaarti oo dee xoolihiiiyo dadkiibaa baaba-ay baan lahayn intii caawa roob qabsada dad iyo dunyaba nag hadduu ka dhigo abaartii muxuu dhaabaa caajilan hayra caajilin soo degdegoo naga daaya rabbowna nasiib roobkaa nabigu wuxuu baryayey iyaga iyo dadkii laga soo qayliyeyba marka dadka ilaahay in roog loo weydiiyo loo barya nabiguna salaad gadaashay bujiyay salaadaha gadaasho gaar ahaan kuwa faradka gadaasho xilliga ducada la aqbalay mid tahay wayundab waxaa kaloo sunaha an yakshifa inuu fayda bacda badanihi jirkiisa qaar kamida liyusiibahu inuu jirkiisa ku dhaco awalu baطalin roobka ugu horeeya yaqacu fi sanati sanadkan soo dhaceeda ah taana nabigay ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam nabigu wuu roob doonay markii roobkii uu dibay buu soo baxay markaasuu jirkii iska fayday maxaa u samaysay baa la yihi wuxuu yihi inahu xadiiu cahdi birabbih rabbigiibuu ku cusub yahay markaase culimmadu waxay yidhaahdeen xadiisu cahdin birabbi waxaa looga jeedaa hadduu rabbi abuuray hadduuna rabbi keenay waana raxmadiisii jirkayga inay taabata raxmadii rabbi oo cusub baan doonayaa laakiin waa inaan darar ka dhalanaynin dararka ka dhalanaya laba laba buu noqon karaa imaa qofka jismigiisa iyo caafimaadkiisa inay la xidhiirto qof baa qabow qaba oo jirkiisaba qabowga hadduu taata laga yaabaa inuu dhibo ama waktiga uu yimid iyo goobta la joogaaba baraf dhacaya xilli qabooba ay tahay oo haddii aada jaakatkii adayg iska bixiso labaaga aada khatar gelayaba maxaa kaloo noqon karta hadday hawadu sumaysan tahay wadamadan warshadaha iyo kiimikada lagu lagu imtixaanay aadamuhu hawadiibay wasakheeyeeno gasaroorta qaymihiisii hore hawe mulawas ahoo wasakaysan buu soo qaadanaya markaa inuu wax ku yeelaa dhici karta walidaalika roobka qaybihiisa hore dhan waxay yidhahdeen madaxa waa dhiba hadduu ku dhaco dadkii galbeedka waxaad arkaysaa dhammaan bacbaa madaxa lagu wataa innagana laakiin bacbaa madaxa lagu wataa gaar ahaan dumarka sababtu sababtii maaha qolyahaasi sababtay madaxa ugu wataan bacda wadanki wadamadii waa wadamo shidaalkooda waxaa dhaliya waxyaabaha nuclearkaa dhaliya kaana wuxuu bixiyaa qiiq shucaac wato aada u fara badan qiiqii shucaac watee hawada kora galay biyihii baa soo xambaaraya yidhaahdeen innaga teena sow ma aha dee dumarkii wadankan waxaa lagu imtixaanay timihii jilciya maantoo dhan jinni iyo jaan iyo kiimikay madaxii ku gubayaan madaxii kimikada lagu gubay roob hadduu ku dhaco waxaa la yihi khatar wey saas darteed bacbaa jeebka ugu jirto xataa tan madowya laga soo gato waxay noqoto qarab madaxa inay siisa wey waa innaga indha shareerkeenii qaar kamid oo kaleeto wey markii hala wada cadaado la yihi hala wada cadaado markii la yihi baa qaar wejigii qoraxdii iyo kuleel ku adkaysan waayey xilliga maalintii iyo meelaha nalalka indha shareer in la qaatay noqotay mahmahdiina wakaad maqasheen doqon iyo digsi dabadiibaa madowsamaya maqan waxaa lagu yihi maalin dawaysana markaad waqooyi tagta magac kalay leedahay maxay dhaheen baa yii korkafaanta hooska koollo maqasheen kale guduudka faantaan moodaa bay yihahdeen hoos madowa koolla mooda marka korkafaanta hooska kool la waxaan uga jeedaa say afarkii qaarkood waxay yeesheen aanu jidhku qoraxda u adkaysan karin way qasab mara iyo wax lagu dado kuwana timihiisay kiimika iyo qurun ugu wadeen oo wixii ilaahay u abuuray jilciy oo bis ka dhigasay lahaayeen waxna ugu darayeen buu roobku dhibayaayo wax yeelayaa bac baa madaxa lagula wada cararaya marka calaa kulli xaal darar hadduu ka imanayo iska daa wayusabixu waa tasbixsanayaa liracdi waalbarqi unkadka iyo hilaaca iftiinka uu roobku dhexiyo iyo dhawaqa yeera dhawaqu waa sawtu malakin nasan bay usoo aroortay iftiinkuna waa ushii lagu leexinaya roobka lagu kala duwayay labadaa keliya wey laakiin waxaa innaga cilmi baa laynagu aqriya laynagu yihi ee meel faraaq uu ka dhacoy hawo banaysay hawadii xawliga uu ulaysay baa dhawaqan iyo codka bixisay iyo laba danaboo isku dhacay baa hillaacan bixiyey waa sheeko beena rakiisa wey walidaalika yusabixu racdu liracdi walbari waxay kasoo iqtibaasayaan qawluhu tacaala wayusabixu racdu bixamdihi wlmalaaikatu min khiifatih roosa bahalkan dhacayaay rabbiguu u tasbiixsanayaa wax walbana ilaahay buu tasbiixsadaa maqaamu tasbiix ilaahay lagu xusay haddaad aragtana waa la tasbiixsadaa raacana qiyaasan cala racdi weeye aaaar xadiidna waa jira waxaan ku kabaynaa intaas xadiid daciifa ah. daciifkana fi lmadhabi waa la qaataa fi fadaail acmaali dacfiguna aad ma aha bay yidhahdeen bal xadiidka ibnu cumar ee tirmidiya weriyeena wuxuu leeyahay nabigu wuxuu aha idaa samica sawta aracdi wasawaaciqa hadduu noqdo allahuma laa taqtulnaa biadaabika ilaa cadaab hanagu dilin walaa tuhliknaa bicadaabika cadaabkaagana hanagu halaagin wacaafinaa qabla dalika ilahu nacaafi dhihi jiray marka dikri ilaah iyo ducaa la akrinaya soo maaragtay labadaa isku dar yidhaahdeen qaarkood waxay ku dareen aayaddii suuratu racdi ahayd in la akriyaa sunaa huwa aladii yuriikum lbarqa khawfa wa amacan aayaddaas in la akriyo baadka baa sunna ah wayunshiu saxaaba iqaan wayusabixu bacdu bixamdi ilaa akrka ay jirto iyo aayaadka kalaba waa iska istixsaanaad culamada qaarkood ay jeclaadeen way waidaa kasura almataru roobka hadduu bato wakhushiya dararuhu dhibkiisana laga baqo dacaa birafcihi ilaahay inuu ka qaado ka joojiyu baryayaa bimaa warada fi sunnati waxa sunnada ku arooray oo oh, allaahuma xawaalayna ilaahu noo hareera mari walaa calaynaa dushayada ha oo naga dulqaad ilaa aakhirihi ducadii ducadaana waa ducadii nabigu maalinkii jumcada ilaahay roob doonay ee khudbada loogu soo qayladhaanta loo keenay ee ilaahay roobkii markiiba keenay ee jumcadii jumcadeedii qayladhaantii ka duwan la keeno layihi biyihii iyo daadadkii iyo roobkiibaa dadkii iyo dunyadiiba mashaqeeyey baa nabigu wuxuu yihi allahuma xawaalayna walaa calayna ilaahaw noo hareera mari oo korka yaga hayeeli kor hareeraha naga mari ilaa aakirihi markuu kuleeya inta ka dambaysa nabigu meelaha biyaha keenta iyo kuwa dhirta bixisa buu ka baryey allaahuma cala diraadi walaakaami ilaah buuraha waaweyn iyo kuwa yaryarkaa ah, meelaha biyo qabadka ah wa manaabiti ashjaari iyaa meelaha ilaah roobka noogu ee deegaanka iyo daaqsinta meeshooda ilaahu roobka noogee wey annaga dushaeena naga kala wareeji nabigaaba saa ilaahay ku baryay sala allahu alayh waali wasalam markaasaan caawa ku daynaynaa oo kitaabuljanaais usbuuca dama ka bilaabi doonaa oo ah baabka ugu dambeeya abwaabu salaati subxaana allah bihamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka atubu ilayk